bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وأصxaabihi أجمaعيin amا bعd qاla الmؤلف رaximh الlه taعaalى fasl ويxrumu عlى الmحrimi caشhرaة أشhyاء ويxrumu waxaa ka xaaraam ah calى اlmuxrimi muxrimka dushiisa qofka xaj ama cumro xarmaday korkiisa waxaa xaaraam ka ah caشhraةu أشhyaaءa toban shay lubsu lmakhiiti wax la toltolay oo jirkiisa lagu tolay oo lagu cabbiray lagu xadeeyey lagu jimeeyey labisashadiisa waa ninkii ayb almakhiid marka waxaa la yidhaahdaa iyo wixii macnihiisa leh waxaa weeyaan mima huwa calaa qadri cudwin min albadan xubin jirka ka mida qadarkeeda wixii u samaysan oo qaabkaas u tolan ayaa laga wadaa waxaa xaaraama marka shay kastoo marka jirka ku hareeraysan ama xubinta ku hareeraysan ama ha la tolo dun ha lagu tolo ama maryihii ha laysku xirxiro haddii la doono ama ha tolnaato ama maryihii ha isku dun ha ku tolnaato ama yaynan ku tolnaanin oo haddii mare iska furan xataa gacanta inta lagu duuduubo lagu xiro haddana qayb kale gacantan looga xiro lagu duubo jirkii oo kale u samaysnaanaysaa gacantii meelay gelaysaa qoortii haddii sidaas loogu soo xiro ayb marka in dun lagu tolaana qasab ma aha marka wax allaale wixii jirka ku wareegsan oo qaabka xubnihiisu ay yihiinna ugu wareegsan ayaa makhiid laga wadaa meeshaan ayb marada waxaa dhici karta dun iyo wax inay ku tolnaato laakiin aynan jir u cabirnayn oo maro iska furan ay tahay oo la duubsanayo hareerahan ay dun iyo ka dhib ma leh waxaasoo kale waxaa laga yaabaa inay mare iska furan tahay haddana ayma ay noqoto makhiid haddii iyada marka inta galuusiyo iyo la qaaqaato ama yacnii biinan la qaato oo gacantii sideedii oo kale lagu wareejiyo xoogaa lagu xirxiro gacantan lagu wareejiyo lagu xiro makhiid buu noqonaan weligaa marka makhiidku waxaa u fahamsanaanay sidaas ayb oo waxaa weeyaan mimaa huwa calaa qadri cudwin min اlbadan maa huwa calىa qadri cudwin min اlbadan ayb jirka qadarkiisaoo kale wixii ku xareeraysan oo ku samaysan baa laga wadaa nimankoonu xaaraan ka yahay inay labistaan naaguhu iyagu waa iska labisan karaan hoos gorgorod iyo surweel hoos hadday ka xirtaan eh, ama matantii ay ka xirtaan oo kale eh, cabaayad ama wax gacan leh waa iska xiro karaan iyaga nimanka waa waxa lubsulmakhiidka loo diiday asalkana xadiidka yacla bnu umaya u daliil ah isagoo jubbad iyo waxwato waa kii uu yidhi alqi canka aljubbata jubbaddaan iska tuuri ayb wa taqdiyat ra'si madaxa daboolistiisa min arajuli ninkii ayb iyo walwajhi wejigii min almar'ati haweeneyda ah ayb haweeneydii xaggeedii ninkii inuu madaxa daboolo xadiidkii ninkii dhintay isagoo muxrim ah waa kii yidhi walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiis ha daboolinina ayb madaxa marka waxa uusan ku dabooli karin waa wixii madaxa lagu asturo cimaamad iyo go' iyo koofiyad iyo eh, qamiis koofidiis ku tolan tahay iyo waxaasoo dhan baa la reebay laakiin madaxa inuu gacanta saarto ma loo diidana maxaa yeele gacanta haaliban madaxa lagumaba asturaba dallad inuu qaato lama diidana dalladu madaxa laguma asturo wax madaxa lagu astura ma aha ayb teendho inuu hoos harsado waxba dhiba ma laha maxaa yeelay madaxa laguma daboosho teendhada macno kalea loo isticmaalaa wixii madaxa lagu asturo oo lagu daboolo ama cimaamad ama koofiyad ama maro kale ha noqoto ayaa la diidaa ayb marada laftirkeeda haddii kor looga qaado sidii dallad oo kale qoraxda looga celinayana dhib ma laha iyadana wixii madaxii marka ku asturanoo ku daboolan ayb camaa'imta iyo nebigu waa tii uu reebay maa yalbasu lmuxrim markii la su ayb wlwajhi wa taqdiyat اlwajhi wejigii daboolistiisii min almar'ati haweeneydii xaggeedii iyadana marka yaa laga xarimay naagta muxrimaddaa iyadana inay wejigii daboosho macnaheedu waxaa weeyaan niqaab inay ku xirto waa laga reebay laakiin shay aan wejiga lagu daboolinba sidiisa hadday wejigeeda kusoo daysato niman iyo waxaasoo kale markay aragtoo kale ama ay fidno iyo laga cabsadoo kale wax dhiba ma laha xadiid abu daawuud uu warinayaa jiro xadiidi caaisha haddii aan niman iyo waxaas aragno kunnaa nusdilo yacnii eh, khimaaradeenna waxaan kusoo dayi jirnay wejigeennay tiri khimaarka marka mare sideeda maahan lagu asturo wejiga ama jilbaabka maro wejiga lagu daboolo maahan isaga haddii marka isagii ay xaalaadka qaar marka ay hoos usoo dhigto jilbaabkeedii oo marka ay wejigii ay kusoo daboosho niman iyo wax meel maraaya darteed laa ba'sa asxaabta naagihii nebigaa samay jireen waxaa la diidaa wixii wejiga ay ku asturi jirtay awal ma ku asturaysa hadda oo niqaabkii iyo burquca iyo waxyaabahaas nacam waxaana laga fahmaa ama laga qaadanaa niqaabku inuu shay mashruuca inuu yahay nacam oo aan shay diinta ka mid maahan iyo inaan la dhihi karin maxaa yeelay naagtii haddii la yidhi wakhtiga ixraamka iska ilaaliso wakhtiga kale inay in gashash labiskiisa oo mashruuc ahaa oo xilligii nebiga la yaqaanay ayuu tusaa nacan ayb wa tarjiilu shacri tintii shanlaynteedii ayb oo tintii in la shanleeyo maxaa yeele waxbaa ka gogo-aayo haddii la shanleeyo saasaa laga baqaa ayb tarjiilku halkan musanifka muxaramaadku ku daray sharxulmuhadabka laakiin alimaamu nawowi muxaramaad kama dhigina waa makruuhu yidhi waxaa laga baqaa inay odho wax ku gogo-aan iyo ayb waxyaabaha muhadabka laftirkiisana saasoo kaleu sheegay yani waxyaabaha tinta shanlaynteeda iyo xogideeda iyo makruuhaadka iskaga dareemo xaaraan ma aha ayb iyada laftirkeeda tinta oo ciddida lagu xogo qofka inuu timaha xogto imaamu nawowi sharxulmuhadabka wuxuu ku yidhi falaa aclamu khilaafan fii ibaaxatihi hataa xogashada inaysan ibaaxadeedu wax khilaaf kama taagni inay bannaan tahay ayb bal huwa jaa-izun waaba jaa-is ibnulmundir waqad xaka ibnulmundir jawaazahu buu sheegay can ibni cumar wajaabir wasaciid ibni jubayr wathawri وأحmed وإسxاaq وbihi qaala بن الmundir walam yadkur fiihi khilaafan ayb wax khilaafa laakiin ma uunu sheegin laakiin kulligood waxay dhaheen yaxuku birifqin tartiib buu u xogayaa si aysan tin uga go'go'in ayb marka meeshaan waa tarjiilu shacri iyo tinta xogiddeeda iyo waa laga ma xoog badna ayb waxalquhu tintii xiiristeedii baa xaaraan oo ninka muxrimkaa nin iyo naag baa ka xaaraan tinta xiiriddeeda inta ixraamka lagu jiro ayb waana ijmaac ibnulmundira ijmaacaa soo naqliyey ma laysku khilaafsana tinta inay mamnuuc tahay in la xiiro walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillahuna waa u deliil ayb wa taqliimu ladfaari cidiyihii guridoodii ciddidii in la gooyo oo ninka muxrimkaa inuu ciddida guro ama uu gooyo waa waxyaabaha xaaraanta ka ay ka mid tahay ibnulmundir wuxuu soo naqliyey iyo kayrkiisba ijmaaca almuslimiin calaa taxriimi qalmi dufri fi lixraam inay xaaraan tahay ciddi in la gooyo ixraamka dhexdiisa ayuu soo naqliyey ibnulmundir ayb alimaamu nawowina waxa uu yidhi daawuud aلظaahiri baa khilaafay oo wuxuu yidhi ciddida waa la gooy karaa ayb marka wuxuu yidhi alimaamu nawowi falacallahum lam yactaduu bidaawuud daawuud aلظaahiri khilaafkiisu maynan tirsaninba marka culammada ijmaaca naqlinaysa khilaafkiisa inaan khilaaf u ictibaarininba khilaaf baana ku jira daahiriyada khilaafkooda muctabar miya mase ma aha ibnu imaamu dahabina siyarka meeluu ka taxqiijiyaa wax badan buu sheegay khulaasada imaamu dahabi uu taxqiijiyeyna waxay tahay masaa-isha ay kala shaad noqdaan jumhuurta oo min almustabshacaadka ka mida waxyaabaha qofku uu yidhaahdo war waxaan iyo waxaan wax faariqo u dhexeeyaba ma leh wixii sidaasoon faariq u dhaxaynin hadday iyagu kala saaraan tanna waa bannaanta tanna maya ay dhahaan caqlan wa sharcanna shay foolxun uu yahay ma loo aabayeelaya khilaafkooda wixii kale marka dabcan ictibaar inay leedahay buu sheegay mustabshacaadka waxaa ka mid biyihii in lagu kaadiyo waa la diiday meel fadhiyo ayb laa yabuulanna axadukum fi اlmaaءi اdaa'im weel in lagu kaadiyo oo kaadidiiyo weel ku jirta tuunji ama weel lagu shubo biyihii ayagu waxay leeyihiin nahyi ma aha ma soo aroorin taas waxa noocaasoo kale oo aan faariqba u dhexaynin kaadi waa kaadi ba adiga la kor tagtay adaad weelkaadi ku jirta ku shubtaba kaas camal khilaafkooda waxba lagama soo qaaday ninkii naagta aabbihiis guursado hala soo dilo u yidhi nebiga sal ll slam xadiidka sunanka ku sugnaa abi burdata bni niyaar uu u diray waxay leeyihiin daahiriyadu haddii uu hooyadiisoo kale guursado ma la dilayan yani maxramnimada waxaa laga yaabaa tan inay ku daran tahay hooyadaaba daran banaan waxyaabihii sidaas oo kalea marka oo daahiriyadu ay ku tagaanoo qaab aan lahayn ictibaar ma la siinayo khilaafkooda wixii kalena waa wa taqliimu اladfaari cidiihii oo la gooyo ijmaacaasaa marka ibnulmundir soo naqliyey madaxayna la mid tahay <clears throat> ayb waiibu barafuun udug ninay naagba waxyaabaha qofka muxrimka xaaraamta ka ayuu ku jiraa diibka ayb oo nebiga sal ا l slam yacla bnu umaya wuxuu ku yidhi waqsil canka iib barafuunka iska dhaqu yidhi dhaq barafuunki wa qatlu saydi ugaar dilistiis ugaar in la dilana ma bannaana ayb ugaarka la sheegaya marka waa kan beriga kan badda waa bannaan yahay uxila lakum saydu اlbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum waliلsayaarati waxurima calaykum saydu اlbari maa dumtum xurumaa ayb intaad muxrimiin tihiin beriga ugaarkiisa waa la idinka reebay badda hadduu malaa'ig kala soo baxo wax dhiba ma laha ayb ugaarsiga oo beriga ayaan u bannaanayn muxrimkii ayb wacaqdu nikaaxi nikaax guntintiisa in nikaax la gunto oo aad yacnii adiga wax guursato ama guuriso oo maxaarimtaadii inaad yacni qofaa wakiil adiga weli weli ah u tahay ma guuri kartid mana lagu mana guursan kartid adiga naag caqad oo dhan marka ma ka qaybgelaya ayb markhaati hadduu noqdo caqadku oo u noqdo wax dhiba ma lehay leeyihin owjuhu khilaafaa ku jirto haddii isaga uun waxna guursanin loona guurinin laakiin markhaati keliya laga dhigto waxay leeyihiin macno caqad male markhaatidu oo laa yankixu اlmuxrimu walaa yunkixu xadiidka cuثmaana daliil u ah wاlwaطu jimaaci ayb oo inuu marka xajkii isagoo muxrima oo jimaac sameeyana alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafaha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaji ayb jimaacii muqadamaadkiisiiba haddii la diiday isagii ka owleysanba ayb wاlmubaasharatu mubaasharo bishahwatin haween la taabto qofkii xaaskiisa iyo taabtay ama haween kaleoba xaaraanka aba ah, bishahwatin oo ula mubaasharoodo ama dhunkasho ama taabasho ayb mubaasharo ay shahwa ku jirto iyaduna muxaramaadkay ka mid tahay ayb siduu imaamu shaafici taxqiijiyey falaa rafaadaasaana waxay u tahay xujo ayb amaa bikayri shahwa hadday isku dhacaan oo kale ama soo wax ka qaadanayo kale laa ba'sa nacam taas dhib ma leh wa fii jamiici daalika intan dhammaanteed kaagaas lasoo xusay kulligiis alfidyatu fidya ah ilaa caqdunikaaxi nikaaxa caqadkiisa ma ahane fainahu nikaaxu isagu laa yancaqidu maba guntan maayaba intii hadda lasoo sheegay qofka hadduu ku dhaco fidya korkiisa ah fidyadaas marka maxay tahayna fidyada laga rabaa khiyaar baa ku jiro hal neefoo ari ah haddii uu doono ama inuu saddex maalmood uu soomo ayb ama inuu lix miskiin quudiyo ayb saddex saddex suus inuu lix miskiin ku quudiyo alaaatu aasucin lix miskiin u qaybi maxay noqonaya marka kiiba nisfu saac saddex suus lix qof haddaa u qaybinaysa kiiba nus nus nus buu leeyahy nisfu saac ayb taasuu marka khiyaar u leeyahay faman kaana minkum mariiضa aw bihi adan min ra'sihi fafidyaة min صiyaami aw sadaqaةi aw nusuk takhyiir baa ku jira marka saddexda kii aad ka doorato ayaad heli kartaa ayb ilaa marka laga reebo qatlu sayd ugaar haddii aad dishid ugaarkii oo kale xoolaha wax ka ah ayaad bixinaysaa fidyadiisu isagu saas waay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum wman qatalahu minkum mutacamida fajazaau milu maa qatala min annacam ayb jimaacna waa ka duwan yahay jimaaca isagana fidyadiis waxaa weeyaan kafaaro wuxuu leeyahay isagu adag hal neef oo geel ah iyuu dhiibayaa iyo qado oo uu la yimaado soonkii haddii uu dhacay jimaacu qabla taxallul alasqar inta kale marka waa intii aan ama neef ari ama ma saddex maalmood soonkood ama lix miskiin inuu nisfu saac mid walba uu siiyo ayb waxyaabahan marka hadda uu soo sheegay oo muxaramaatulixraamka ah oo qofka hadduu ku dhaco uu gelaayo shay xaaraana isagoo muxrima oo ku dhaco waxyaabahan ixraamka sababkiisa xaaraanta ku noqdo labaa loo qaybiyaa si kale qayb waxaa weeyaan jahli qofka hadduu ku sameeyo iyo hadduu ama hilmaan u sameeyo aan macduur uusan ahayn fidyada aynan ka dhacaynin iyo qayb jahliyo hilmaan haddii uu u sameeyo fidyada ay ka dhacayso aan laga rabin fidya ayb ism isku baab ma joogaan iyaga dhammaantood qaybaha marka wax allaale wixii itlaaf ku saabsan itlaaf itlaaf iyo ziina loo kala qaybiyaa marka tarafuh iyo itlaaf itlaafkii marka maxaa soo gelaya haddi inta aan sheegnay tintoo layska xiiro waa itlaaf waxbaa baabi'isay ciddada la jaro sidoo kale ugaar la dilo waa sidoo kale ayb waxyaabihii sidaasoo kale ah oo wax itlaafin muxaramaadkii itlaafin baabkood ou galo cudurdaar male yani ama cudurdaar u lahaaw ama hilmaan ama jaahil ka ahaw waa lagaa rabaa fidyadii waxaana loo cuskanaa qisadii kacbu bnu cujra nebiga sal ا ly slam uu yidhi inii araa ana hawaamaka qad aadaak waxaan arkaa inay ay ku dhibayso madaxaaga injirta ku jirta iyo nebigaa la ii keenay uu yidhi sala allahu alayh waali wasalam iyadoo injirtu ay dhafoorkayga ku daadaadanayso markaasuu wuxuu yidhi iska xiir ee fidyana baxso kii marka macduurka ahaa ee cudurdaarkii ku <coughs> tintiisii ku baabi'iyey ee isagu jiranaa haddii fidyadii laga rabooday ee ninkan kale isaguna jahliga waa cudurdaar isaga jahliga iyo nisyaankuna waa un nooc cudurdaar ah waa la mid wax allaale wixii ku baab ah marka oo itlaaf ahoo dhan halkaasaa la geliyey marka marka muxuu tarayaa cilmi jahliga iyo nisyaanku wuxuu tarayaa dembi ma lihi marka laakiin adoo kas u yaalay haddaa ku dhacda dembina waa leedahay fidyana waa lagaa rabaa laakiin haddaa jaahil ka ahay dembigii waa lagaa rafciyey ma lihid fidyadii ma rafcismaysaa maya hadday wuxuu yihiin itlaaf haddii ziino ay tahay ziinadii marka maxaa soo gelaayo waxaa soo gelaayo barafuun laysmariyo iyo dhar la gashto ninkii maalan cimaamad iyo madax iska saartay ama surwaal waxbuu gashtay ama shaati buu gashtay waxyaabihii laga reebay waa nooc ziino un baabkeeday geli barafuun buu ismariyey hadduu jaahil ka ahaa ama uu ilowsanaa wax dembiya korkiisana maaha fidyana ma laga rabo qisadii yacla bnu umaya ayaana deliil u ah oo loo soo qaataa isagoo jubbad wato oo barfuun ismariyey ayaa nebiga u yimi sal l slam markaasuu wuxuu yidhi alqi canka aljubbata jubbadan iska tuur waqsil canka طiib barfuunkana iska dhaq wasnac maa kunta tasnacu fii xajika wixii xajka aa ah uga dheeraa jirtay halkaanna uga dheerow bis ma dhihin marka fidya lagaa rabaa iyo sidii kii hore uu u yidhi kan uma dhihin walidaalika wixii ziinaana baabkaasi gelayna adiladeeda marka taas waa jiraan culamo mucaasiriin oo iyagu dhahayo ninka hadduu jaahil yahay ama yahay eh, eh, ama uu yahay naasi uu yahay wax xilmaamay awalna waxaan manhiyaad ay iska ahaayeen qaacidadii caamka ha iskaga socoto waxba lagama rabo markaas kadib ha iska dhaafo laakiin adiladan marka la fiiriyo yacni qowlkan hadda aan kala saarayo xoog buu leeyahay waana sida marka shaaficiyada agtooda mashhuurka ka ah walaa yufsiduuhu xajka ma buriyo wixii hadda lasoo sheegay waay muxaramaatulixraamka haddii lagu dhaco xajka ma buraayo macnaheeda xaj baa burayey lagama wado walaa yufsiduhu ma fasaadiyo xajkii ila alwad'u jimaaca unbaa xajka hallaynayo fi lfarji laga jimaaco ya hallaynayuu leeyahay mubaasharada ma hallaynayso ka wadaa ama yacnii farjiga ama dubur iyo waa isku hal un hadduu gadaal uga taga iyo hadduu horay uga taga iyo hadduu yacni si kale yeelo wax dhan waa isku wada mid jimaacuna marka goormuu xajka fasaadinaya wuxuu fasaadinayaa qabla taxalluli اlأwal marku dhaco xajku laba taxallul ou leeyahay ataxallul اlأwal waxay tahay qofku marku dhagax tuuro tintii uu xeerto maalan ama buu tuuray waana gowracday maalinta tobnaad laba camal hadduu sameeyo taxallala waa xalaaloobay taxallul asqaraa la dhahaa kaas naag maahan inta kale waa u xalaal wixii awal xaaraanta ka ahaa naagihii ilaa uu ka dhammaystiro dawaaflifaado markuu sameeyo kadibay naag xalaal u noqonaysa isagoo marka taxallulkaas aan soo marin hore la gaarin haddii uu jimaac sameeyo waa fasaada xajkiisa ayb walaa yufsiduhu ma fasaadiyo ila alwad'u wad'iga unbaa fasaadiyo fi lfarji nacam mubaasharada iyada xajka ma hadlaynayso ka wadaa ayb walaa yakhruju ma baxo minhu yacnii xajka xaggiisii kama baxo bilfasaadi fasaad sababkii ugama baxo xajkii baa fasaad ku dhacay darteedna xajka layskagama tagee bal yajibu calayhi waxaa korkiisa waajib ku ah almudiyu sii socosho fii faasidihi faasidkiisii dhexdiisii inuu ku socdo ayaa waajib ku ah ayb nusaqa qaar fii faasidihi ma dhigayaan ayb xajku acmaasha kale wuxuu uga duwan yahay salaadda haddii dhexdeedii adoo ku jira ay kaa burto oo ama gadaal neef kaa timaado ama kaadiba kaa timaado inaad sii waddo haddaad sii waddo waad dembaabaysaan waa iskaga tegaysaan xajka laakiin isagoo fasaaday hallaabay waa la sii wadaa isaga almudiyu fii faasidihi saasuu ka wadaa adoo xajka xarmatay labeyka xajatan ama cumratan dhahday inaad iska dhaqaaqdo adoon ka yacnii xraamkaas adoon ka xalaaloobin inaad iska tagto iskaga dhaqaaqdo lama ogola ayb inaad iskaga tegtid lama ogola ayb dad marka waxaa jiro waxba ma oga waa iska xarmanayaan waxaa laga yaabaa meel baa lagu celina kontarolla ama si kale wax uga tegayaan ama intuu jaba isbitaal laga yaabaa inuu isbitaallo aan ahayn mashaacirta inuu iska aado awalna xaj baa xirnaayo ogow markuu jiradiisa ka baxo aayarbu waddankiisa iskaga soo noqonaa lama raba ama inuu ixsaar ku xalaaloobo wixii ixsaarka qofka muxsarka uu samay jiray haddii ay si kale tahayna inuu yacnii eh, xajkii uu ka burayna isagoo soo xarmadaya uquufu carafa ka tegey gurigaaga ma isaga soo laabanaysaa maya cumro ku xalaalow cumro cumrada maxaa laga wadaa beytka aad dawaaf samey sacyi samey xiiro waa ka baxday marka exraamkaas waxay marka axkaamta dadka iyagoon aqoonina iska qabtaan waa iska socdaan marka marka hadhow waxaa laga yaabaa inuu ku jiro uun dhib iyo xaaraan iyo gef inuu isaga jira laga yaaba inkastoo jahligu iska cudurdaar haddana yahay dadka inuu weydiiyo hadduu weydii karo culummada uusan weydiinin macduur ma noqonayo waman faatahu lwuquufu iyo ninkii isagu isle culumaa tahay oo ad waxaan waa og tahay hadduu isleeyahay ownanna ogeyn fi lxaqiiqa jaahil m jahligiisu oo murakab yahay ka isaga macduur ma leh cudurdaar ma lahaanay sababto inuu su-aalo waayo maaha inuu ka istinkaafo ayb haddii marka kutubtii lagu bara lahaayna uu ka istinkaafo ka santaago isagiina wixiina uusan aqoonin inuu sameeyana uu rabo khatar waay ayb waman faatahu qofkii uu ka tago alwuquufu wuquufkii qofkuu ka tago waa wuquufu carafa qofkuu dhaafo waman faatahu lwuquufu wuquufu carafa qofkuu ka tago oo uu dhaafo taxallala bicamali cumratin cumro camalkeedu ku xalaaloobaa oo cumro camal ay lahaan jirtay ayuu ku xalaaloobayaa waa maxay marka cumrada camalkeeda dawaaf iyo sacyi iyo xalqi waa cumro camalkeeda waa dawaaf sacyi iyo xalqi bis oo maanta oo calayhi korkiisa waxaa alqadaau qadaa ah ayb haddii de soonkii koowaad xajkii koowaad hadduu yahay de xaj baa laga rabaa hadduu mid sunno ahaa awal xataana waa laga rabaa inuu mar labaad xaj xajiyo ayb wa calayhi alqadaau wuquufkii ka tegey qallo u baahan yahay wuquufu carafana lama qallay kara ilaa wakhtigeeda maahan waa sanada dambe marka ama markay u fududaato ayb deg deg inuu u sameeyaa laakiin laga rabaa ama farad ha ahaado xajkiisa ama ha ahaado sunno ha ahaado haddii laakiin uu shardiyo inuu ka dhaca la arko oo ishtiraad uu sameeyo allaahuma maxillii xayu xabastanii iyo haddii uu yidhaahdo iyo kale waa dhici kartaa inuu ka dhaco waman taraka ruknan waman qofkii taraka wacalayhi alqadaau qadaa laga rabaayo walhadyu iyo hadyi dimaada gadaalu ka sheegi doonaa noocyadeeda waman taraka qofkii ka tago ruknan rukni qofkii ka tegey ayb ruknida wuquufkii gaar baa loo waa la sheegay wuquufka rukni arkaanta inta kale exraam dawaafu lifaada sacyi bayna safa walmarwa ayuu ka tegey waman taraka ruknan rukni qofkii ka tegey lam yaxila ma xalaalo noqonaya min ixraamihi ixraamkiisa ka xalaalo noqon maayo xataa yaأtiya bihi ilaa uu kala yimaado ruknigaas ayb rukni buu ka tegey aan wuquuf ahayn oo isaga wakhtigiisa uu iska dheer yahay oo muwasac uu yahay ilaa ruknigaas uu kala yimaado ixraamkiisii ma dhammaanin weli waa ku jira ixraam maalan wuquufu carafuu soo sameeyey ramyiga waa sameeyey wuxuu sameeyey oo kale naxrigii waa sameeyey wuxuu sameeyey eh, xalqigii ayb dawaafulifaada iyo sacyi baanu samaynin ninkaa marka rukni baa ka maqan laba rukni baa ka maqan dawaafulifaadihi ruknigiisii iyo sacyigii ruknigiisii labadii mahaayo maxaa laga rabaa ixraamkiisoo weli ku jiraa ilaa uu ka sameeyo kuwaas hadday doonto sanad ha gaarto iyo labo waxay doonto ixraamkaas marka muxuu yahay uu ku dhex jira taasaa u baahan marka fahm ninku markuu sagaalaadka carafo soo istaago tobanaadkii ou habeenkii baryo musdelifa subaxii tobnaad ou ramyuljimaar sameeyo jamratulcaqaba ou tuuro ee uu hadigiisii gowraco amase ou xiirto waxaan nidhi yaa waa xalaaloobaa qofkaas xalaaloobiddaas noocee waaya taxallul asqar ah buu galay marka oo waa maxay barafuun iyo dharkii iyo waa iska labisan karaa dhar barafuunkii waa gasho waa iska isticmaali karaa naag unbaa weli xaaraan ka adna ninkii marka dawaafulifaadihii markuu dhammaystiro iyo sacyigii uu dhammaystiro ayaa naagihiina u bannaanaanaya dawaafulifaadihi sacyi buusan samaynin marka ixraamka uu ku jira marka maxaa uga xaaraan ah kaas marka naag muu tegaayo weligiis hadduu isagoon dawaafulifaado samaynin oo sacyi la imaanin oo iska soo dhoofo waddankii yimaado dawaafulifaadihii baan ka tegey bedel ma leh dawaafulifaado xoola aad hadda ku beddeshaa ma leh weli marka exraamkii baa ku dhex jirtaa exraamkii kugu baaqiga ahaa oo waa maxay naag inay xaaraan kaa tahay weli xalla lahu kullu shayin ilaa nikaaxay ahayd naag ma isugu dhowaan kartid hadday toban kugu gaarto xataa sano ila weli waxbaa kaa macan marka xajkaaguna wuxuu dhammaystirmaa markaa kaa la timaado ayb xadii waxaa jira abu daawuud oo warinaya min xadiidi umi salama oo iyadu waxau leeyahay maalintaa tobnaadba haddaadan dawaafkii samaynin adoon samaynin qoraxdii ay kugu dhacdo waxaa ku soo laabanaysaa xraamkaagii wax walba xaaraanay kaa noqonaa intii tobankii aan soo tirinay ma dhowaa kartid qowl sidaa dhahayaa jiro adiidha xadiid umi salama tilmaamaayo laakiin xadiidkaas ajmaca ahlulcilmi calaa tarkihi culammadu waxay ku ijmaaceen xadiidkaas macmuul inuunan ahayn oon lagu camal falin ibnu kaiiraa sheegaayo nawowiyaa sheegaayo waxaa sheegayaan ahlucilmiga muxaqiqiinta badankood saasay sheegayaen waxaana la sheegaa bacdi self inay ku dhaqmeen laakiin ma sugna taas laftirkeeda walidaalika marka waxay ku dareen axaadiidta ijmaacu ou tusay in la nasakhay ayay ku dareen calaa kullin marka taas iyada naag horta waa la hubaa inuusa u dhowaa karin wixii kale markaa khilaafha ku jireen waman taraka ruknan rukni qofkii ka tago lam yaxila ma xalaaloobayo min ixraamihi ixraamkiisa ka xalaaloobi maayo xataa yatiya minhu xataa yatiya bihi ilaa uu kala yimaado oo rukniga dhiig laguma kaba waman taraka qofkii ka tegey waajiban waajibna waajibaadka horaan usoo sheegnay waajibaat اlxaji alxraamu min almiiqaat miiqaadka oo laga xarmado waa waajib buu ahaa ixraamka asalkiisana ama naftiisuna meesha laga xarmanaa iyadoon la fiirinayninna rukni buu ahaa marka alixraam min almiiqaad buu ka tegey camaluu bilaabay ama wuxuu ka tegey eh, waxyaabihii kale waajibaadka ahaa mabiitu mina iyo ramyuljimaar iyo mabiitu musdelifa iyo dawaafu alwidaac iyo waxyaabahaasu ka tegey waman taraka qofkii ka tegey waajiban waajibna lazimahu damu dhiig baa ku laazimaayo dam yacnii dabxu shaatim waman taraka qofkii ka tegey sunnatan sunno qofkii ka tagana <clears throat> talbiyada iyo idibaaci iyo waxyaabahaasu ka tegey <clears throat> lam yalzamhu ku laazimi maayo bitarkihaa shayga ka tegistiisa shay-un waxba wax ku laasimaya ma leh sunan waajibaad arkaanna waa kuu taasna wuquufu carafo isaga hadduu taga tadaarug ma leh xaj waa tegeen camalu cumra unbaa uga xalaaloobay sanada dambena xaj waa xajine arkaanta inta kale qofkii ka tago wuxuu la imaanayaa marka isagu waa inuu la yimaado iyagii ayb ilaa uu la imaado bedel male manaa iyaguna wax bedelo ay leedahay marka ma laha waajib qofkii ka tagana waxaa ku laasimayo dam oo bedel uu leeyahay isaga waajibka dawaafulwadaaci mabiidkii mina ayuu ka tegey xalqigii buu ka tegey dhagax tuurkii buu ka tegey wuxuu leeyahay markaasi eh, eh, dhiig baa laga rabaa haddii la waayay dhiiggaas marka maxay u ekaanaysaa marka dhiigga haddii dhiigga hadduu waayo waajib buu ka tegey dan baa ku waajiba ma awoodo neef ari ah inuu gowraco toban maalmood buu soomayaa marka toban oo hadyiga ayaa loo qiyaasanaa faman lam yejid hadyigii waajibka ahaa naxrigii waajibka ahaa ee qaarinka iyo mutamatica waajibka ku ahaa qofkii aan helaynin maxaa la yidhi fasiyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji wasabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila ninkii waajib ka tagana oo aan awoodin neefkan toban marka waxaa kala duwan muxaramaat ulixraam inaa ku dhacdo muxaramaat ulixraamka iyaga wixii marka laga reebo nikaaxa iska dhaaf saydkana iska dhaaf jimaacana iska dhaaf intii kale haddaa ku dhacdo khiyaaraa ka furnaay nusug gowrac ama soon saddex maalmooda ama lix miskiin kiiba inaa nisfu saac la siiyo ha ku qaldin marka middaan taas taas waa muxaramaad ninkii ku dhaco tan waa waajib ninkii ka taga waajib baa laga tegey dabxu shaatin waa muratab dam oo muratab ah waa mukhayar ma qofka isagoo arigii heli karo ma soon ma aadi kara middaan markii uu waayo neefkii ariga ahaa nusuga uu waayo ayaa waxaa soo gelaa markaas toban maalmood inuu soomo tobanka maalmoodba saddex iyo toddobo ma la qaybi kara maalan haddii uu ka tegey maalmihii xajkii markii la dhaafoo kaleo waajibkiiba ka tegey dawaafulwidaac buu ka tegey oo kale dawaafulwidaac ma suurtoobay marka fa siyaamu alaaثati ayaamin fi اlxaji waaba dhammaadayba xajkaya taasoo kale marka wuxuu yeelaya saddex maalmooduu soomaa wakhtigaas toddobadana mar kaleu soomaa waa isku xijinaa toddobada waa kale saddexdan iyo toddobadaanuu kala reebaa si inuu kala sooco unbaa muhiim noqonaysa ayb waman taraka waajiban qofkii ka taga lazimahu damu dhiig baa waajibayo waman taraka sunnatan sunno qofkii ka tago lam yalzamhu ma laasimayo bitarkihaa sunnada ka tegitaankeeda shay waxba faslun fii anwaaci dimaa اlwaajibati wamaa yaquumu maqaamahaa fasalkan wuxuu u fasal yahay dhiigaga xajka dhexdiisa ku waajibo dimaa'da xajka ku waajibta dhexdiisa iyo muctamirka yani ku dhaco uu ku dhaco dhiigagaas anwaacdooda caddaynteediibu u fasal yahay dhiigagan hadda marka iska jira wax ka dhib badan male axkaam fara badan baa ku jirta waxaa kitaab ka alifay ibnu dahiirata ashaafici kitaab buu ka alifay laydhaha kifaayat اlmuxtaaj fii bayaani axkaami dimaa'i اlmuctamiri wاlxaaj waa maطbuuc kitaabkaas nacam ayb wax kale ma ku saabsana dhiigagaas bis buu ka hadlaa si fiicanuuna u tartiibinaya wixii mukhayara wixii ah, bedel wixii ah, muratab ah ayb dhiiggii waxaa laga yaabaa inuu leeyahay haddii la waayo wax bedel inuu yeesho inuusan yeelanin waxyaaba axkaam badan baa ku jirta kitaab weyn waayo kitaabkaas qofka marka eh, yani axkaamta xajka inuu ka fadwoodo rabo kama maarmayo dimaada bis buu uu gaar yahay wadimaa ulwaajibatu marka kitaabkanna si fiican usoo koobay isagana wax yar buu ku dhigay laakiin qofka uu madkhal uu noqonayo tafaasiishiibuus isaga ka hadlin laakiin si guuduu kuu siiyey dimaadan xajka dhexdiisa ku waajibto wadimaau dhiigaga alwaajibatu waajibayso filixraami ixraamka dhexdiisa ku waajibayso khamsatun shan way axad waa kan hore addamulwaajibu dhiigga waajibaya bitarki nusukin nusug ka tegistiisa dhiigga ku waajibo nusug marka wuxuu ka wadaa waajib tarku ma'muurin nusug marka maxaa laga wadaa shay ma'muuroo laysfaray oo aan rukni ahayn muxuu noqon karaa marka shayga laysfaray ruknina aan ahayn waa waajibuu noqona addam lwaajibu dhiigga waajibaya bitarki nusukin bisababi tarki nusukin nusuk shay ma'muuraka tegistiisa dartiis ku waajibayo wa huwa dhiiggaasi marka midkan waajib laga tegey dhiigga ku yimaado cala tartiibi buu ahaaday tartiib tartiib waxaa laga wadaa sida ay u kala horeeyaan baa loo samaynaya adoo midka hore awoodaya midka labaad ma u boodi kartid mukhayar khiyaar ma lihid waay shaatun huwa isagu markaasi shaatun weeyaan ayb neef are fain lam yajid hadduusan helaynin goormaa la dhihi karaa marka ninkii waa waayey ri ma heli karo waxaa la dhihi karaa markii lacagteedba uunan ridi ma haayo lacagtii uu ku gadan lahaana ma haysto amase lacag waa haystaa laakiin hadduu ridan ku gado nafaqadiisaa goyayso inuu waxaa laga yaabaa hadhow ama tuugsado ama baahi u dhinto ma haystaa laleeyahay qofkaasna oo hayru waajid waay waxaa la mida ridii waa taallaa waa heli karaa lacagtii waa haystaa laakiin male meelu ka gato xaramkii iyo meel meel u ka gato waaye maalan waa qof waayo kale lacagtii waa haystaa ridii waa joogtaa laakiin iyadoo kale wax qiimo ka badan baa la iibinaa oo yacni waxaa weeyaan isaga baahidiisa in laga faa'iidaysta la rabaa wixii macquulka ahaba waa ka baxdayba hadday awel joogtay konton dollar oo kale maalan waxaa la yihi kun dollar waa ridaan keen haddaa rabto waa iska dhaafi karaan hayru waajid waayo waxaasoo dhan marka suurooyinkaasoo dhan fain lam yejid unbay soo gelayaan fain lam yejid haddii uusan helaynin uusan helin fa siyaamu casharati ayaamin fa calayhi korkiisa waxaa siyaamu casharati ayaamin toban maalmood soonkood ayaa laga rabaa dayibrida uu bixinayana de wixii udxiyada shardi u ahaa jiray baa shardi u noqonaysa udxiyadana gadaalu ka keeni doonaa ida hadduu yahayna waa inuu sanad gaaray haddii uu yahay aricadna labo ayb saasaa shaaficiyadu ayb lo hadday tahayna saddex geel hadduu yahayna lix inuu galay awaalka geela yani shanta dhammaystoo lix galay toddoba qofaa ku shirkoobi karta haddii marka geel la gowracayo inuu shan dhammaysto facalayhi siyaamu casharati ayaamin toban maalmood soonkooda korkiis ah alaaatun saddex fi lxaji xajka dhexdiisa ayay ahaanay ayuu ku dhex samaynayaa haddii wakhtigeeda la joogo wa sabcatun toddobana idaa rajaca hadduu noqdo ilaa ahlihi oo u laabto ayb wa sabcatun idaa rajaca ilaa ahlihi ayb waa sida aayadda qur-aankuba sheegayso maalmahaas marka xajka madhabku sida uu qabo ninkii maalan waxaa lagu suuray karaa alixraamu min almiiqaad uu ka tegey miiqaadkii kama soo xarmanin camal buu iska galay dhiig baa ku waajibay waa awoodi waayey soonaa marka yimid saddex maalmood filxaji baa la rabaa goorma maxaa goor marka waa goorma wakhtiga xajka wakhtiga xajka waxaa laleeya horta saddexda bilood oo dhan ba alxaju ashhuru macluumaat wakhti xaj waa yihiin isagu marku bilaabaana xajkiisu uu bilowdaa marka waxay leeyihiin shaaficiyadu wuxuu samaynayaa lixda iyo toddobada iyo siddeedda sooma saddex maalmood hadduu rabo inuu neef arya ma awoodayo soom buu rabaa lixda ayuu bilaabaa marka dulxija isaga marka lixda markuu soonka bilaabayana waa inuu muxrim yahayay dhahayaan xarman yahay dadku sideedda markay bilaabayaan isaga lixdooba iska bilaabaa labayka xajatan waan soonkan waa bilaabaa marka isagoo sooman ayuu xajkiina ku guda jiraa ayaa la dhihi karaa iyagu marka ma ogola saddexda maalmoodoo dambe yowmu carafo iyada soon male xaajigu saas soon looma sunneeyo yowmulcaashirkuna waa ma yowmulxaj alabar waa ciid soon male iyada kow iyo toban labaiyo toban saddexiyo toban ayaa mutashriiq waay ma bannaanay leeyihin soonkooda laakiin sida xooga badan oo min xaysu daliil saddexdaas maalmood waa soomi karaa isaga ninkan oo saan oo kale ah oo yowm alxaadi cashar haani cashar haalid cashar waa soomi karaa xadiida caaisha iyo ibnu cumara daliil u ah marka xadiidka ma laga tegaayo ayb haddii kalena markaas isagoo laakiin aan xajkii ku guda jirin lix toddoba sideed ha iska soomo muxrimna ma ahan waa ma fiicna fi lxaji mas isagii marka xaj maku guda jiray dhahayen wax allaale wixii dhiig meeshaan ku waajibana xaramka in lagu daadiyo meel kale looma soo qaadi karo gurigiisii iyo wadankiisii uma soo qaadi karo iyo meel xilli ah waa in xaramka lagu gowraco neefkaas masaakiinta xaramkana la siiyo wahaanii kan labaad marka ninkaan ixraamka alixraam min almiiqaat ka tegay ee neef inuu gowraco rabana wakhtiga uu gowracayo waa goormana afdal waxaa ah inuu gowraco ciidda wixii ka dambeeya maalinta tobnaadoo gowracu bilowdo inuu isna iska gowraco inkastoo sababkiisu mutaqadim hadda yahay laakiin afdal waxaa ah ibnu dahiira sida uu leeyahay culummada shaaficiyadana uu ka soo naqliyey afdal weeyaan sidaas nacam haddii aanuba la suginba waktigaasu iska gowracana laa ba'sa waktigiis waa iska gudmaan wahaani nooca labaad ayb addam lwaajibu waa dhiigga waajibaya bilxalqi xirasho watarafuhi iyo ziino dhiigga ku waajibay muxaramaat lxraam uu ku dhacay ziine iyo tarafuh wa huwa cala takhyiiri kaas waa takhyiir isagu tartiib ma aha shaatun weeyaan neef ari ah aw sawmu alaaثati ayaamin ama saddex maalmood soonkood way aw itasaduqu ama sadaqaysi bialaaثati aasucin saddex suus calaa sitati masaakiina lix miskiin lagu sadaqeeyo korkooda kiiba nisfu saac ayuu helayaa xadiidkaa sidaasba ahaaba wاhaaliثu nooca saddexaad addamu weeyaan dhiigga alwaajibu waajibaya bilixsaari sharidku waajibayo adiga iyo xajkii baa laidinkala dhex galay waa soo xarmatay kontarool baa laguu dhigtay noqaa lagu yidhi waa lagaa manciyey ama waa jiratay ayb oo waad makanso weysay qofka jiradaa haddii uu aado laftirkiisa mashaacirta iyo jirkiisa inuu joogaa shardi eh haddii isbitaal carafaad ku yaalla uu ku dhex jiran yahay carafa isbitaal ku yaalla hadduu ku jiran yahay wuquufka u xasila isagoo jiran marba haddii miirkiisa uu joogo wayna yeelaan dadkan khayr allah siiya marka waa ku dadaalaan arrimahaas nacam oo mina waxaa ku yaalla isbitaallo musdelifo waa ku yaallaan carafaadna waa ku yaallaan marka waxaad arkaya nin jiranoo isbitaalkii uu ku jiranaa ayaa waxaasoo dhan marka u samaynaya ayb oo meelahaasoo dhan marka waa la marsiina mabiidkii kulli waa xasilayaan waana jiranyamarka waxyaabaha ay aadka u fudaydiyeenoo waayihii hore aan la tasawuri karin yay ka mid tahay nacam ayb oo ay ku dadaaleen oo meeshaas yacnii acmaashaas xajka dadkaas xajinaayo ay aada ugu dadaaleen nacam ayb marka intaas khayr fara badan baa ku jira nacam ayb haddii marka la yidhaha intaasna hadday iska baaba'day hadday jirtaba isku hal la yidhaahdana dee nicmo aan ilaahay looga shukriyaynin ayb qofkii marka taga meeshaasaana ogaa karo waxa shaqo laga haayo ayb qofka iska qaylinayo un marka ma in aan wax dare eh, masaalix iyo mafaasid aan isku miisaami karin oo caqligiisa dhanba cirbad indhihiisu cirbad duleelkeed keliya wax ka arkaayo oo isagu yani haddaan khilaafadii cumar la heli karin haya iska baaba'do ibir ha lagu jiro yani wax saxa ah maaha khilaafada cumarna saan kuma imaan karto dad noocaana khilaafatu cumar ma heli karaan marka haddii ninka jiran marka jiradii baa xabistay waa gaari waayey meelihii waay marka haddii sidaa ay ku dhacda ninka maria jiran ixsaar baa ku dhacay waa sharan yahay xajkiina waa u xiran yahay ixsaar baa ku dhacay dam baa ku waajibayay dhiig damulixsaara la yidhaha kaas ayb fayataxallalu wou xalaaloobayaa qofkii muxsarka ahaa wayuhdii shaatan neef ariyana waa bixinayameeshii lagu laba u furan marka haddii uu heli karo qof xoolihii ka qaado oo geeyo xaramkii geeyo waa sida la rabo saas waa maba haayaba qof xoolahan inta ka qaado ama lacag oo u dhiibo ma jiro bartiisaasuu marka uu ku qalaa meeshay doontaba ahaata meeshii lagu sharay tintiina waa xiiranaya waan xalaal noqday sulxulxudaybiya nebigu saasuu yeelay sala allahu calayh waali wasalam haddii laakiin la diri karo in la diraa fiicano meeshaas lagu gowraco isaguna marka lays yidhaahdo wakhtigii waa joogaayo hadda waa la qalay xoolahaagii tintii u xiirana waa iska socnaa waraabicu midka afaraad addamulwaajibu waa dhiigga waajibaya biqatli saydi ugaar la dilay ayb wa huwa isagu cala takhyiiri waay midkan khiyaar baa ku jiro damu eh, qatli sayd in kaana saydu ugaarku haddii uu yahay mimaa lahu milun wax mili leh ayb xoolihii min alancaam yani xoolihii wax u dhigmuu leeyahay oo maalan geri buu dilay geriga waxaa u dhigmaayo geel ayb biciid buu dilay waxaa u dhigmaayo lo oo kale wamaa ilaa daalika wixii marka leh mili leh akhraja almila miligiibuu bixinayaa min annacami oo xoolo ah taas waa yeeli karaa ow amase qawamahu waa qiimeeyaa washtaraa biqiimatihi marka shaygiibuu taqwiim ayuu ku samaynayaa waa qiimaynayaa marka qiimihiibu wuxuu ku gadayaa dacaaman cunto ayb aw qawamahu mxuu waxa uu qiimaynaya marka waa maxayna qawama almila miligiibuu qiimaynaya nacam ayb markaasuu washtaraa biqiimatihi dacaaman buu ku gadayaa watasadaqa bihi dacaamkaasuu marka sadaqaysanayaa lagu sadaqaynaya masaakiinta xaramka qof kale male isaga ow saama ama waa can kulli muddin mud kastaa yowman maalin markuu qiimeeyo oo badar oo u bedelo badarkiibuu mud kastaa wuxuu ka dhigayaa maalin soonkeedu ku aadinaya mara soon meesha hartaa ku soomi kartaa marka xaram inaad ku soontaa shardi maaha ile soonka nafcigiisu waa qaasir mutacadi maaha isaga wixii mutacadiya laakiin xaramka dadkiisa iskale masaakiintiisa ayb aw qawamahu ama waa qiimaynaya washtaraa biqiimatihi acaaman buu ku gadaya watasadaqa bihi waa sadaqaysanaya aw saama waa soomaya can kulli muddin mud kastaahi yowman maalin wain kaana saydu ugaarku haddii uu yahay mimaa laa midla lahu wax aan midli lahayn xoolo oo u dhigmaa ma jirto ayb qawamahu waa qiimaynayaa wa akhraja biqiimatihi qiimihiisao acaaman acaam ayuu bixinayaa markaa ayb isagii baa markaa la qiimaynaya dacaan baa markaa lagu samaynayawaana sadaqaysanayaa marka dacaamkaas shaygaa laftirkiisa inta qiimo lagu sameeyo qiimo loo yeelo ayaa isagoo dacaam abuu bixinaa qiimahaas ow saama ama waa soomaya can kulli muddin mud kastaa yowman maalin ayb wlkhaamisu nooca shanaad addamulwaajibu waa dhiigga waajibo bilwad'i jimaac ku waajibo ayb jimaac buu sameeyey dhiig baa waajibay jimaacaas marka min caaqilin caalimin bitaxriimi nin taxriimkii og haddana caaqil ah oo aan majnuun ahayn ama muqmaa calayhi aan ahayn baa laga hadlaya waa inuu caaqil yahay caalim bitaxriimna uu yahay ama hore ama gadaal meeshuu ka jimaacaba jimaac waa iska jimaac masaa-isha sideedaba qubulka iyo duburku wax yar bay isku khilaafaan taadiib asmaa luqaadka imaamu nawowi waa ku sheegaa kutubaha marka fiqiga iyana waa ka hadlaan ayb <clears throat> taxliilka iyaa ka mida iyo waxyaabahaas na ninku haddii naag saddex uu ku furo naag kale nin kale uu guursado ee qubulka uusan ka jimaacine dugurka uu ka jimaaco kii hore u xalaal u noqon maysa qubul iyo dubur isku mid maaha masaladaas masaa-ishaasoo kale kaas iyo dhowr mas'alaa jirta ama akaru اlmasaa'il waa is leeyihiin nacam isku axkaam ayb ayb marka wuxuu leeyahay addamu اlwaajibu bilwaطi midka ku waajibayo waطi jimaac wa huwa calى tartiibi wa huwa kaasi dhiiggaasi cala tartiibi buu ahaaday tartiib takhyiir ma aha kan badanatun yani neef geela fain lam yajidhaa hadduusan helaynin fabaqaratun neef lo ah fain lam yajidhaa haddaanu helaynin fa sabcun toddoba min alhanami ari ah toddoba ari ah marka isadaa ole u dhigantahe fain lam yajidhaa haddii uusan helaynin arigiina qawama albadanata waxaa la qiimaynayaa hashii washtaraa biqiimatihaa qiimaheedu ku iibinaya طacaaman cunto watasadaqa bihi waa sadaqaysanaya ayb masaakiintii xaramka ku sadaqaysanaya fain lam yejid hadduusan helaynin saama kulli muddin mud kastaahi yowman maalin buu ayuu ka soomaya intay u gaarto hadday lix bilood ha gaarto hal sana hadday doonto ha gaarto walaa yujziuhu lhadyu hadyigu ma gudo walalcaamu quudintuna ma gudayso ilaa bilxarami xaramkii maahan meel allaale meeshii dhiig iyo quudin ah ku soo martay xaram unbay ku gudmee bis ayb xoolaha marka xagga qaaligay ka yihiin gurigaygii markaan iska imaado anaa xoolo ah, leh halkaasaan marka xoolahey uh, waddankaygan ku qalaa ma la yeelahay haddaa xoolaha uh, waddankaaga rabto qaad geey meeshaas u dir nacam qof u dhiib nacam saarso ama meesha ka gad ku qal meesha dhiigga inuu meesha ku daataa la rabaa nacam meeshaasaa marka walhadya mackuufan an yabluqa maxilahu meeluu ku xalaalo buu leeyahay muminuuna marka waxaa fahmaya xoolaha inta la qaado meel aan xaramka ahayn la geeyo oo tacdiim iyo weyneyn loola qasdo lagu soo gowracayo inay tahay mushaabaha lagu shabahayo xaramkii ilaahay subxaanah wa tacaala taasna marka aynan bannaanayn ayb wayujziuhu waxaa uu gudayaa an yasuuma inuu soomo xayu shaaa meeshuu doono soonka isagu meeshuu doono ayuu ku soomi karaa waxaa kaloo dimaada ku tacalluqdo in kuwan marka xoolaha iyo uu sheegayo wuxuu hadday kafaaro noqdaan ama dam waajiba uu noqdo cinda shaaficiya waxaa weeyaan qofka ma cuni kara isaga hal cad xataa kama cunaayo lanna maxaa yeelay kafaaro sha'nigeeda saas ah haddii adiga kafaaro lagugu yeeshay fa idcaamu sitiina miskiina lagu yidhi yani miskiinka inaa adiga isku darto adiga wax ka cunta kafaaaradii suurtagal maaha kafaarada iyo waxaa isshabahayay leeyihiin marka dimaa'dan bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm calىa nabiyina mxamedi wcalى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacd casharkii ugu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa dimaa'da xajka ka waajibto <clears throat> ama dhexdiisa ku waajibta qofka xaajiga ama muctamirka wuxuu yidhi walaa yujzi'uhu اlhadyu hadyiga ma gudaayo wala اlإطcaamu quudintana ilaa biاlxarami xaramka dhexdiisa unbuu ku gudayaa oo wuxuu ku ansaxayaa hadyiga iyo wax quudin meeshii ay ku timid oo dhan xaramka dhexdiisa wayujzi'uhu wuu gudayaa oo wayujzi'u اlhadyu hadyiga waa gudmayaa waa ansaxayaa wayujzi'uhu dhe waxaa waxaa ka gudaaya qofka an yasuuma inuu soomo xayu shaaca meel allaale meeshuu doono inuu ku soomo ayb walaa yujzi'uhu lhadyu hadyiga qofka kama gudmo <clears throat> oo u gudi maayo walal icaamu quudintana sidoo kale ilaa bilxarami ilaa fi lxarami maahane <clears throat> wayujzi'uhu insaankii marka waxaa u gudaya an yasuuma inuu soomo ayaa ka ansaxayso wixii soon ku soo arooray xayu shaaca meeshuu doono walaa yajuusu ma bannaana qatlu saydi اlxarami xaramka ugaartiisa dilisteeda ma bannaana oo xadiidkii nebiga sala اllahu alayh ali wasalam tilmaamay walaa qaطcu shajarihi geedihiisa goyntooduna ma bannaana idkhirka maahane oo qubuurta ay ku samaystaan oo ay xashiish ay uga dhigaan yacnii marka ay iilka iyo qofka ay geliyaan cub iyay uga dhigaan dadka dahabka iyo waxaas dhalaaliyana waxay u isticmaalaan xaabo ahaan oo waa shitaan marka idkhirka rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa uu oggolaaday geedaha laba noocna waaye wixii iskood u baxay iyo wax la beeray wixii aadamigu beeray jumhuurtu waxay leeyihiin waa la goy karaa ee waxaan la sheegayo waa wixii aan aadamigu uusan beerin alimaamu shaaficina isaga ama bani aadan ha beero ama yuunan beerin wixii idkhirka ka soo haray inaan la gooynin ayuu ishaaraa wlmuxilu walxalaalu ninka xalaalka ah walmuxrimu iyo ninka muxrimka ah fii daalika arrinkaagaas oo in geed geedaha xaramka la jaro iyo ugaarta xaramka la dilo iyo eh, fii daalika kaagaasi sawaaun jin weeyaanoo mid bay ku yihiin oo ninka xalaashaa iyo ninka muxrimka isku mid bay ka yihiin geedka jariddiisa geedaha xaramka iyo ugaarta xaramka in la jaro wixii laakiin xaramka ka baxsan xalaal iyo muxrim waa ku kala tegayaan ninka xalaalkaa waa u bannaan tahay ugaarta aan xaramka joogine xilliga joogto waa waa dilan karaa ninka xalaasha ah muxrimka laakiin maya ma u bannaano asaga inuu saas yeelo ayb marka muxrimka iyo xalaal waxay ku siman yihiin ugaarta xaramka ugaarta xaramka joogta iyo geedaha xaramka ninka xalaalkana looma ogola ninka muxrimkana looma ogola sayd caadi ah oo aan xaramka joogin laakiin ninka xalaalka waa loo ogolyahay laakiin muxrimku ma loo ogola yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum